bismi اllah الرحman الرaحيim alxamdu لlh rb العaalamiin والصlaaة والسlاam عlى rasuuli الlahi slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وslma تsliima kaثيirا ilى ywm الdin aلdars الثanي والعishruun darsiga labiyo labaatanaad iidaau qurayshin liلصaxaabة waa dhibaatadii iyo ciqaabtii qurayshi ay ku hayeen saxaabadii rasuulka ridwaan ullaahi calayhim lamaa ra'at qurayshun qurayshi markii ay aragtay ama dareentay anna rasuula sala allahu calayhi wasalam rasuulku asbaxa inuu ahaaday amaba uu noqday casiizan mid sharaf badan oo muxtaraman la maamuusayo imtanacuu way iska daayeen can adaahu dhibtii ay ku hayeen wa aqbaluu waxaanay kula jeetadeen calaa asxaabihi asxaabtiisii bil idaa'i dhibaatadii walaa siyamaa gaar ahaan waxay dhibaatada iyo culayskeedaba ay ula tegeen almustadcafiina kuwii jilicda sanaa alladiina kuwaasoo laa naasira lahum cid u gurmato oo u gargaarta aan lahayn oo bani aadama fa akhadat waxay bilowday kullu qabiilatin qabiilo kastaa tucadibu inay ciqaabto man aslama ciddii islaamtay ee minahaa ka mida qabiilada waxaanay ku ciqaabayeen bilxabsi xadhig iyo jeel waadarbi iyo garaacid waaljuuci iyo gaajaysiin waalcatashi iyo inay haraad ku ciqaabaan xataa saara ilaayo uu noqday alwaaxidu minhum raggaa la ciqaabayo qaarkood ama midkood laa yastatiicu mid aan awood ahayn aljuuca mid qoraya aljuluusa qoraya laa yastaiicu aanu awoodin aljuluusa fadhi aanaanu fadhiisan karin ciqaab daraaddeed oo walaa yadri aanu garanayn maa yaquulu waxa uu leeyahay min shiddati alcadaabi ciqaabka daran ee haysta awgeed wa miman cudibuu raggaa la ciqaabay waxaa ka mid ahaa bilaalun bilaal baa ka mid ahaa wa camaaru bnu yaasirin baa ka mid ahaa wa akhuuhu walaalkii ka mid ahaa wa abuuhu wa ummuhu aabbihii iyo hooyadii baa iyaguna ka mid ahaa wa khabaab ibnularati baa ka mid ahaa raggaa la ciqaabay halkan waxa uu ku tilmaamayaa sheekhu raximah ullah nimankii gaalada ah waa qurayshi intii hore waxay isku dayayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay horjoogsadaan joogsadaan dacwaddana ka hakiyaan ay ka xakameeyaan xoog iyo xeelad waxay hayaanba way isugu geeyeen waxaa laakiin ay arkeen taasi inaanay soconaynin sababta ay marka hore rasuulka calayhi salaatu wasalaam taargetka uga dhigteen ay doonayeen isaga uun bal horta inay xoogga saaraan waxay ahayd dee marka laga hadlayo dacwaddan iyo diintan ay ka horjeedaan cidda madaxda iyo hormoodka u ahayd waa nebi maxamed alayhi isalaatu wasalaam marka waxaa ka dhaadhacsanayd maska dee madaxaa laga dila oo macnaheedu yahay cidda hormoodka u aw horta xakameeyo qabta haddii isaga la hantiyo ama awood loo yeesho ama dacwadda laga xakameeyo dee kuwa kalena waa iska tegaya taasaa marka hore ka dhaadhacsanayd laakiin muxaawalaad fara badan oo ay sameeyeen oo xoog iyo xeeladba leh waxba way ku qaadi waayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam adeerkii waa kuwa saddexa jeer u yimi isku dayey markaa inay dacwaddii si uunbal u hor joogsadaan taasi markay u socon weyday haddana xoog bay isku dayeen xeeladdii markay socon weyday taana waxba way ku qaadi waayeen laba arrimoodna waa hor joogeenoo waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo sabir iyo dulqaad kaga jawaabay culayska iyo dhibaatada ay ku hayaan iyo abu taalib oo u taagan rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu difaaco abu aalib isagoo diintooda ku baaqi oo aan muslimba ahayn baa haddana uu difaacaya ibnulqayim calayhi raxmat ullah wuxuu leeyahy xikmad aada u cajiibaa ku jirta halka in abu aalib oo gaal ahi haddana diinta uu difaaco waayo haddii uu islaami lahaa oo islaamnimada uu qaadan lahaa waxaa laga yaabaa gaaladu abu aalib iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam isku si un ula dhaqmi lahaayeen ixtiraamka iyo qadarintaay u hayaanna meesha way ka bixi lahayd maanta laakiin dhinac kaley ka eegayaano waxay rasuulka ugu dhiiran layihiin dee ninkii adeerka u ahaaba waa kan weli diintiinnii ku baaqi ah diintiinnii idinla haysta tiisii raaci waayey marka ninkaa odayga ah ee weli diintiinnina haysta haddana ninkaa u adeerka u yahay difaacaya hadalkiisa uu qadariya oo ku ixtiraamo haddii laakiin uu diinta qaadan lahaa umay yacni kala soocnaadeen manay u kala duwanaadeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo abu aalib isku sibay ula dhaqmi lahaayeen oo dee abu aalib nin muxtarama ah oo ay qadariyaanna waa ahaa oo oday ah oo hormood u ah oo odayaasha waaweyne laga dambeeya ah hadduu islaami lahaa intaba wuu waayi lahaa dabeetana diintu cid difaacda may heshee marka xikmad baa ku jirtay in abu aalib weli uu ku baaqi ahaa gaalnimo nimankani markaa markii ay rasuulka calayhi salaatu wasalaam loodin kari waayeen dacwaddii inay joojiyaanna ay kari waayeen waxay u leexdeen ciddii atbaacda ahayd ee rasuulka raacaysay calayhi salaatu wasalaam inay ciqaabaan iyagoo laba arrimood ama laba ujeeddo kale ujeeddada koobaadi inay kuwan dacwadda iyo islaamnimada qaatay ka celiyaan oo marka la ciqaabo ee culays iyo cadaab la saaro ay gaalnimadii dib ugu noqdaan sababta labaad ama ujeeddada labaad ay ka lahaayeen waxa weeye si cidda ku hamiyeysa inay islaamto ay ugu quus qaadato oo marka la arka raggii ka horreeyey oo ciqaab iyo cadaab aan waxba loo reebin si walbana loo gelayo in ragga qaarkood markaa ay dibsadaan oo islaamnimadii hadday ku haminayeen ay ka joogsadaan labadaa arrimood bay ama labadaa ujeedo ayay ka lahaayeen inay kuwan muslimiinta ah ee saxaabada ah islaamnimada ka celiyaan oo gaalnimada dib ugu celiyaan markay ciqaabaan iyo in ciddii soo socotaa ay ku quus qaadato haddaba si gaar ah saxaabadu dee iskumay jirin oo ragga qaarkood baa dee iyagu iyagoo islaamay haddana si uun ay qurayshi uga weji dadbaysa inay cadaabaan ama ciqaabana dhibaato u geystaan oo afka waxay doonaanba ha ka yidhaahdaan laakiin adin aanay ula tegi karayn iyo gacan waxaa si gaara ah haddaba ay u tuucsan jireen nimankani saxaabada ridwaanullaahi calayhim raggii iska jiricda sanaayee ee aan ree maka ahayn ama aan quraysh ka soo jeedin amaba dee addoommaha ahaa raggaasay beegsadeen waayo waa kuwa ay dee awoodi karaan ragga kale ragga qaarkoodna xooggooday kaga baqanayeen oo cumar binu khadaab markii uu islaamay xamsa binu cabdilmualib raggaa xooggoodaa lagaga baqanayo mabay ku dhacaynba inay waxyeelaan ragga qaarkoodna cidda ku xeeran iyo cidda ay ka dhasheen iyagoo tixgelinaya ayay iska ilaalin jireen laakiin saxaabada ridwaanullaahi calayhim kuwooda aan haynin aan lahayn dee cid ay ku tiirsadaan ayaa aada iyo aada nimankaasi waxa weya u ciqaabeen waxay soo jeediyeen markii dambe go-aan odhanaya ama qaraar sheegaya reer kasta iyo jilib kastaaba ciddii islaamtay ee iyaga ka mid ah inay ciqaabaan ciqaab iyo waxa weeye wax alla wixii dhibaatay u geysan karaan inay ku sameeyaan marka dee ninka hadduu reerkiisu ciqaabayo way yaro dhaantaa soo maha cid kale hadday ciqaabayso a oo nin wa nin walowba ama reer walowba ninka idinka mid a ah, ama cidda idinka mid ee ah islaamtay uun waa idinka saa doontaan ka yeela waxaa laga yaabaa in dee loo turo qofki oo ninku reerka iyo cidda uu ka soo jeedaa dee haba idbiyaane laakiin haddana waxaa laga yaaba inaanay culays iyo cadaab yani iyo ciqaabta ugu daran kula kicin oo cid u diirnaxdo un dee laga helo waxyaabaha haddaba ay ku ciqaabayeen waxay isugu dareen qaarkood in la xidho qaarkoodna ay garaacaan qaarkood gaajo ay ku dilaan iyo haraad yacni anwaac alciqaab walcadaab bani aadamku ciqaabta ay cid kaloo bani aadama kula kacani dee mid midun bay noqota in ama la xidho ama la garaaco ama la cunaqabateeyo oo biyihii iyo baadkiiba loo diido intaba iyagu way isticmaaleen waxba labay hadhen iyagoo intaa doonaya inay weli ka hor joogsadaan islaamnimada ama ay gaalnimadii dib ugu celiyaan haddaba saxaabada ridwaanullaahi calayhim dhibaatada culus loo geystay ragga qaarkood baa waxay gaadheen ciqaabka iyo cadaabkaa la mariyey awgii inaanay fadhi awoodin inay fadhiisan karaanba oo qaarkood ay awoodi waayeen xataa waxa yacni ay ku hadlayaanba inay garan waayaan xanuunkii iyo ciqaabtii darnayd awgeed baa miyirkiiba ka tegay oo ninba sibay u ciqaabi jireen mid ay biyo madaxa u geliyaan mid ay waxa weeye bacadka iyo u dhigaan waxa weeye dhagaxa kulul dushana ka saaraan mid waxa weeye ay dab ku ciqaabaan haddaba raggaasi waxay isugu jireen qaar cidda sidan u gelaysa ay yihiinba dadkii ay ka dhasheen iyo ragga qaar oo cidda sidan u gelaysa ay yihiin raggii ay addoommaha u ahaayeen waayo addoommay ahaayeen marka raggii addoonsan jiray baa ciqaabtan kula kacay waxaa ka mid a raggaa aan iyagu addoommaha ahayn cidda sidan u gashayna ay xigtadoodii un ahayd saxaabigii lo odhan jiray muscab binu cumayr awalu safiirin fi lislaam muscab binu cumayr waxay culimmada siiradu sheegaan inuu ahaa nin ku koray guri hodan ah oo hanti badan iyo maal badan yaallo dabeetana islaamnimadii buu qaatay oo uu islaamay mar alla markii uu islaamay baa dabeetana hooyadii waxay bilowday inay gurigana ka erido cunto iyo cabitaan midnana aanay siinin waxay leeyihin culimadu jirhkiisa qolof baa uu qolofaystay yacni diifta iyo dhibaatada ka muuqata daraaddeed manuu u joojina dee islaamnimadiisu ku adkaystay culayskaa soo gaadhina waa taxamulo waa dulqaatay waaya ragga qaarkood waxay leeyihiinba may garan jirin camaar binu yaasir baa ka mid a waa kii tilmaamaya rasuulka uga cawday calayhi salaatu wasalaam in nimankani markay cadaabayaan ee ciqaabta iyo dhibta ay ku hayaan marka qaarkood waxa ay doonayaan inuu yidhaahdo uu waafaqo oo waxa weeye iska raa odhanayo ile qofka markay ciqaabayaan waxbay waxbay u laqimayaan haddana gaalnimo u laqimayaan oo diinta ka soo horjeedo lidku ah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa qur-aanka uu ku tilmaamay aayad ka waramaysa cadaabta iyo ciqaabta ay marinayaan nimankaa gaaladii saxaabada haddiiba ay dhacdo in marka qaarkood gaalnimada lagu khasbayo qofka uu ku dhawaaqo mar haddii uu yahay qof mumina inaan ani waxba yeelin iimaankiisa ila man ukriha waqalbuhu muطma'inu biliimaan haddaba raggaa la ciqaabay waxaa ka mid ahaa sidoo kale wa miman udibu bilaal bilaal baa ka mid aha bilaal radia allahu canhu wa ardaah waxa uu adoon u ahaa ninkii la odhan jiray umayatu binu khalaf oo raggii aadka u dhibta badnaa ka mid mar alla markii uu arkay inuu islaamay baa ninkani ciqaab waxba ugu reebay waxa uu samayn jiray markaa markii qaarkood xadhig intuu qoorta kaga xidh inuu carruurta u dhiibo waa magaalada soo wareejiya magaalada soo wareejiya xilligaa kulaylka marka la gaadho ee maka oo dee marka horeba jawi ahaan kulul ayaa wuxuu u saari jiray bannaanka iyo meelaha buuraha dhagaxaanta leh markaasa intuu maryaha ka saaro ayuu deetana odhan jiray jiifso dhagaxii oo kulul oo dee karaya oo qofkii xataa dee aan maryaha xidhnaa aanu ku dul fadhiisan karayn dhibaatooyin noocaasa buu mariyey laakiin wuu u sabray bilaal radia allahu canhu ardaa markii dambe waxaa arkay abu bakar ayaa soo maray iyadoo ciqaabta iyo cadaabkaa lagu hayo dabeetana wuu ka iibsadayba ninkaa addoonsanayey ayaa abu abubakar bilaal ka iibsa kadibna wuu xoreeyey sabirkaa isagaana ilaahay subxaanahu watacaala dee waa ku guuleeyo iyagoo u arkaya inuu addooyin u arkaya nin madoowa afrikaana inuu yihi oo ayasayeen badi baa haddana raggii sidaa u gelayay dhammaantood wuu ka sharaf batay waxaanu kaga sharaf batay waa maxay bilislaami waliimaan islaamnimada iyo iimaanka marka halka dadka laga qiimeeyaa ma aha midabka kanaa madow iyo kanaa dheer iyo dhumuc iyo dharar iyo midabtoona ma aha qofku wuxuu qiimo ku yeeshaa waa maxay waa ictiqaadkiisa iyo aaminaadiisa iyo islaamnimadiisa wanaagsan ayuu qofku sharaf ku yeeshaa rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waa kii tilmaamayay ilaahay ma eego muuqaaladiina iyo wejiyadiinna wuxuu eegayaa ayuu daalacanaya quluubta iyo camalka aad samaynaysaa marka midabka qofku uu leeyahay dhumucda uu yahay iyo dhararka uu yahay midna laguma qiimeeyo miisaan maaha taas waa laga yaabaa indhuhu inay qaabkaa ah waxu yaro qiimeeyaan laakiin bilaal radia allaahu canhu wa ardaah ayuu arkayay nin addoona inuu yahay weliba liita baaxa weeye rasuulku calayhi isalaatu wasalaam waa kii tilmaamayey bilaal inuu jaanqaadkiisa iyo jabaqda yani raadkiisa uu ka maqlay jannada da waa bilaaloo nool waakii rasuulku ku laha alayhi isalaatu wasalaam sanqadhaadaan jannada ka maqlay maxaad samaysaa waa kii waxaan sameeyaa maxay mar kastoo aan weysaysto baan laba ragcadood tukadaa marka yani heerkaasaa ilaahay subxaana wa tacala u gaadhsiiyey sidoo kale ragga la ciqaabay waxaa ka mid ah camaar binu yaasir camaar binu yaasir waa aalu yaasir oo dhan keligii ma waa isaga waa walaalkii waa aabbihii waa hooyadii qoyskaasi dhammaantood way islaameen ciqaab iyo cadaabna looma kala reebin oo qurayshi waxba ulama harin camaar eh, way ciqaabeen oo dhibaatooyin badan bay u geysteen way gubi jireen marka qaarkood biyey madaxa u gelinayeen walaalkii sidaasi leeg aabbihii oo da'a sidaasi leeg hooyadii oo yana da- sidaasi leeg iyada waabay dileenba waa awalu shahiidatin fi lislaam oo iyagoo ciqaabaya cadaabaya baa haddana markii dambe ay qudha ka jireen oo ay direen rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu soo mari jiray iyadoo reerkaa aada loo dhibayo xoog iyo xeeladna markaa umu hayn inuu ku difaaco laakiin rasuulku wuxuu ku odhan jiray calayhi salaatu wasalaam sabran aala yaasir ree yaasir ow iska sabro iska adkaysta mawcidukum aljanna ballankiina iyo abaalkiinu waa janno markaa iska dulqaata sidaa awgeed ba iyaguna u dhabar adaygeen waxaa kaloo ka mid ahaa khabaab bin larat saxaabigii lo odhan jiray gabadh buu addoon u ahaa dabeetana marka qaarkood inta ay bir dabka geliso ay kulayliso baa birtaasi marka ay casaato bay ku qaban jirtay jirhkiisa iyadoo doonaysa maxay inuu islaamnimada ka noqdo iimaanun bay u siyaadinaysa intaas raggan aad arkayso dhammaantood mar waloo la ciqaabo iimaankoodu baa sii kordhaya ilaahay baa subxaana wa tacaala qalbigooda geliya adkaysi iyo dulqaad iyo sabr waayo waxay u arkayeen imtixaan inay tahay waxay u arkayeen in qofka mu'minka ahi uu marayo maraaxil kala duwan oo ay ka mid tahay in iimaankiisi iyo islaamnimadiisa marka qaarkood lagu dhibaateeyo ama af ha noqoto ama adin ha noqoto sidoo sida horeba aynuu tilmaanayna waxay tilmaamaysaa ina ka qaadanayna halkaa in islaamnimada iyo iimaanku ay u baahan yihiin ama qofka looga baahan yahay waxyaabaha ka soo gaaraya islaamnimadiisa iyo iimaankiisa inuu u dulqaato waayo dadka wax badan baa kaaga imanaya waxaa laga yaabaa si gaara qofba qofka uu ilaahay uga dhow yahay cadowgiisaa badan iyo acdaadiisaa badan marka cadowga aada leedahay waa noocyo badan yihi mid bani aad yeelan kartaa mee kii shaydaan ahaabaa kugu foogan isagaa marna bani aadam kusoo dhex maraya marna isagoo toos ayuu rabaa inuu dhibaato ku geysto ama diinta kaa hor joogsado islaamnimada kaa hor joogsado amaba wixii islaamnimadaada aada ku wanaajinaysa iyo iimaankaaga aada ku kobcinaysa uu kaa xakameeyo marka raggani waa u sabreen runtii sida aynu arkayno dulqaad badanna way muujiyeen ilaahayna subxaana wa tacaala waa ku guulayay culays kasta oo jirana iyo dhibaato kasto muslimiintu ay dareemaan inna maca alcusri yusra mar waloo culays jira maxaa loo baahanya in cibaadada la xoojiyo dacwadda iyo baryada iyo rabibariga dee yo alla bariga in la badiyo waayo dhibta waa laga baxaya culayska maanta aynu dareemaynana waa lamid de maanta muslimiinta in badan oo kamid a ah baa la gumaadaya soo ma oo ciqaabahan aynu arkayno iyo kuwo lamid ah lagu samaynaya iyadoo la doonayo ibaada jamaaciya in la dabar jaro qorshuhuu yahay gaalada weliba nimanka yuhuudda ah oo wax alla wixii ay awoodayeen waxba kamay reebin hub wixii ahayeenna way ku garaaceen soddon kun oo bam bay ku garaaceen baa la sheegay maandhow taqriir laga sameeyey soddon kun oo bam bay ku dhufteen ka waran weli laakiin dad yowgaasi yani runtii waa waa dad adkaysi leh oo haddana uma jixaya kuwada wax ku dumaan way ka fujinayaan kuwada dhiba dhaawaca way qaadayaan ragga qaarkood baa intay carruurtooda iyo dumarkooda hadday awoodaan ay soo saaraan bay dib ugu noqonayaan si ay u caawiyaan dadka yani waa waa iskarabsigu halku ka gaadhay iyo si ay isu caawinayaan marka laakiin waa arrin laga bixi doono waa arrin laga baxayo qalbigana waa inaan u haddii in laga bixi doono de di isla hogto un ka warran la yidha adaba maxaynu yeella taas dee maxaa la yeeli diinta iyo dacwadda ha loo noqdo iyo islaamnimada saxiixa so uma mar waloo culaysina haysto gaaladu ay inoo tabar sheegtaan xaggeennaa gaab iska jira adii xaggeennaa hee gaab isku ka imanaya waayo eba waxaad eegtaa gaaladii maxaa rucubkiiyo argagixii ka saaray oo kuwii noo soo quslayowni sababtu waa maxay waa inaga qul huwa min cindi anfusikum aswatu uxud baynu garanaynaa mukhaalafa waaxidoo lagu dhacay dhibtii la dhacday soo ma hal mukhaalafo waa buurta ha ka degina nimankii rumaadda ee rasuulku uu saaray alayh isalaatu wasalaam markii gaaladii ay jeetadeen waa kuwaa iska soo degay yidhi alhaniimat alhaniima war haniimadaanu gaadhno meeshan cadow la celinaya ma jiro waa kaa yaacay mukhaalafadaasi keliya baa maalintaa toddobaatan saxaabi ay ku baxeen sababteeda oo weliba mudantii saxaabadaa maantana kumanaan iyo boqolaal mukhaalafo aynu sameynaa sooma marka marka dadku fardi ahaan dadku u hagaagaan mujtamac muslim oo hagaagsan baa soo baxaya markaasaa mujtamac diintiisa difaacana la helayaa dee hadda laakiin maxaynu u qaybsannay un dee qaar iskaba gaalo raaca dhaqankii gaalada haysta gaaladu iska wawataanba oo dee laakiin islaamnimada ku abtirsanaya oo dee khaldamay iyo qaar toosan haba koobnaadaan iyo qaar yaabanba ma meel alliyaala meela waxu qaadaan garanla idan marka la doonayo in awoodda muslimiinta la soo celiyo qodobka koobaad ee lagu soo celinaya waa maxay qodobka koobaad ee lagu soo celinaya waxa ummadda in loo celiyo ilaa diiniha alqawiim diinteedii toosnaanta badnayd in loo celiyo oo u noqoto ummad arrintaana waxaa laga doonaya dadka qaar baa marka la diinta ha loo noqdo ha lagu dhaqmo markaba dawladda xusuustaan iyo maxkamadaha iyo war adigaa lagaa raba ad ku dhaqanta adiga guriga kas adigu iska bilow gurigaaga carruurtaada islaantaada sii marka ay hoosta ka soo dhisanto maxaa soo baxaya dad diintii wada ogol soo maa hadde ila madaxdu meel kale kama soo baxdee madaxdu meel kale ka timaada madaxdu ma hadde malag samada ka soo dhacay dadku bay ka soo dhex dadku noocay yihiinunbay he ayuunbay noqonayaan ile aduu kaasoo dhexbay meel kale kuma imanaya dhaqankaad ku arkayso dadka ayuunbuu isna lahaa isagoo sidii u madax noqday dee marka aduma waxaad doonaysaa xabad yaroo lasoo sameeyey oo inay dadka madax u noqonayso lasoo farfarsamaystay maya dadku kasoo dhex baxay dadkaan unbuu la dhaqan noqonaya marka marka mujtamacu hagaago ee hoosta iyo seeska laga dhismo baa dabeetana dad diintooda cisaynaya ku faanaya oo maxaanku idhahdaay difaacaya ay soo baxayaan laakiin inta aynu sidanay waad ogtihi muslimiinta maanta cid ka tiro badani ma jirto tiradoodu way badantah soo maa maanta tiro layngu laynagama adkaan tira badnaan laynagama adkaan laakiin maxaa meesha yaalla waa mu yani muwaafaqa darra iyo dadkii oo aan diintoodiiba danaynayn oo iswada khilaafsan sidaa awgeed baa gaaladu maanta dhibaatada ay ku hayaan filistiin iyo haza iyagu way ku faraxsan yihiin xataa ma ogolo xabad joojin la samayn soo moog waxay nimanku ha argoostaan isugu horto ille waxaanay u baran baa lagu dhigay isugu horto halkii qofba waxay aaminsan yihin iyaga ka dhintaa boqolaal kun oo qof waxa weeye ugu dhigmaa dhiiggiisu oo muslimiina iyagu markaa say u dhan yihiin umay kala hadhin way taageereen madaxdii gaaladu kuwii muslimiinta ka hor abaoojat xataa qaabkay hadalka u dhigayana xaydaa ku jirta siba u meeraysanaya oo xataa ha laga daayo oo rasmigo af labadii ma odhanayaan labada dacalba waxaan u sheegaynaa inaanay fiicnayn xadgudubku baa laga bilaabay <laughs> labada qoleba waxaan u sheegayna xadgudubka in la iska daayo dadka shacabkaa ah inaan la laynin baan u sheegaynaa labada dacalba labadan qoleed sheegaysaa waayo dad baba gam laga dhigo la laynaya kuwa kale iyagaaba wax laynaya waa faacilkii marka yani waay waxay tilmaamaysaa taas wax kalena maahe dhammaan madaxda aad arkaysa ee maanta muslimiinta u talisa gaalaysiin mayno de waa muslimiin laakiin maxay ku yimaadeen nin walba cid baa wadata marka ha ah, ka filanin inuntu halkaa u baxa idhaahdo alla ilah waa ka xataa kooda hadalka ku yaraa ad adkeeya hoostuu kala joogaa la soco sababtu inaad garanaysa masaalix kalea jirta odhan mayno dee islaamnimadiibay naceen ma gaalaysiin oo dee dad muslimiina weeye laakiin nin waliba kursigiisa iyo maslaxadiisa yarbuu ilaashanaya dabeetana kuwaynu arnay iyagoo xataa hadalka adkeynayo oo le waa caynka bay haddana xunbay hoosta ka wada oo waxaa laga yaabaa inagu marka qaarkood dowladaha qaarkood ina waa ninka hoggaaminaya waa nin geesiya wey waa nin hadalla cadcad lakiin hoostu kala shaqeynaya tusaale wadamada inagu aynu aaminsanay yahuudda inay ku fadalla cadcad iyaa ka mid a turkigaa ka mid a soo maaha turkiga dee madaxdiisu waa madaxda muslimiintu bay la mid yihiin de laakiin hadallada iyo waxaa kala duwan waxa xag hoose ka socda isagu ma ogid saliidda ugu badan iyo gaasta ugu badan ee yuhuuddu ay leedahy turki buu maraa meel kale ma maro taamaog yacni ogsoonow haddaadan ogeyn saliidda ugu badan iyo dhaqaalaha ugu badan ee yahuuddu ay leedahy turki buu maraa waxba yaan afka baarkiisa dhegaysan meel bay iska wada mareen madaxda islaamka marka qaarkood way ictiraafsanyoo safiiraha u jooga soo maaha haddana waxaa laga yaaba marka qaarkood hal dawlad inta la iska taarget maxay uga hadli waayeen kuwan kale miyaad arka inaad leedahay hoosta ku watad leeda way fiicanyin waa geesigii islaamkaa la odhanay geesi islam cagu joog muslimiinta madaxda muslimiinta maanta markaad eegto nin la odhan karo waa geesi oo gaaladiibuu ama hadalka ku adkaynaya amaba ficil ahaan u tusinaya yaan been laysu sheegin kuwa hadlayaana waa siyaasado ragga qaarba waxay ku macaashaan ay ka ganacsadaan dareenka shacabka soo ma hadde markuu dabeetana wax jeediya baa lohan walle waa geesi siduu u hadlay ma arkaysa ficilkaa muhima ah, ficilkaa muhima ah. alficil ayaa muhima ah. sidaa awgeed waynu ku yaro dheeraanay halkaas macnuhu waxa weeye ciqaabta iyo dhibaatada muslimiinta lagu haya horena way u jirtay jirtayo adiga arkaya saxaabada ridwaan ullaahi calayhim dhibta la mariyey loona mariyey islaamnimada daraaddeed waanay jiri doontaa laakiin muslimiintu iyagaa la rabaa inay istabaabusheeyaan tabaabushuhuna ma aha uun inaad tiraahdo dee ii dhibcbad qori aan qaate tabaabusho kaa ka muhiimsan baa looga baahan yahy kow waxaa looga baahan yahy caqiid u midooba imise firaq iyo kooxood bay oo oh, mid waliba ta kale ay gaaraysiinaysa sidee saf uga wada dagaalami karaan odhan kara jihaad baynu wadagelayna iyagaaba isku jihaadayay soo maaha waliba kan garab taagan buu haystaa inuu gaalayo sa wuxuu maxaan kaa ka doonaya kanaabay ka dhow halkanay ka dhowdahay inta arrintu ay noocaa tahay ha filanin in guushii la doonaya la gaadho idan midnimo caqadiyaynu u baahan nahay midnimo waxa weeye eh, maxaanku dhahdayey dee diiniyaynu u baahan nahay awooddiina imanaysaa tii maad xisiga ahaydna markaas imanaysa oo awoodda macnawiga ah baa ka mudan kana horaysa awoodda xisigee tala taaban karaa saanad milatari iyo tirada iyo cadadka iyo cududda iyo ciidankaad haysato waxaa ka mudan dadka macnawiyan in loo dhiso sidaa ogeed baa ciidamadu ciidan haddaad aragto intaasoo hub iyo ka ugu casisan baa haysta laakiin mooraal ahaan jabsan ma dagaalami kara ciidankaas waayo macnawiyaadkii baa jirin de ku shaqayn laha markaa ta doonayo in la nooleeya waa maxay macnawiyaadka iyo awooddii muslimiinta ee macnawiga ahayd horta in la nooleeyo inay isku tiirsanaadaan rabbi subxaana wa tacaala u noqdaan diintooda kor u qaadaan diintooda ogaadaan inay iyada sharaf ku helayaan oo wax kale aanay sharaf ku helayn markaasaa tan xisigina way fududdahayo oo wax iman kara wey in hub ciidan badanna la helo hub badanna la helo way fududaanaysaa marka laakiin muslimiintu waa inay diintooda u noqdaan marka hore macnawiyanna ay waxa weeye u dhismaan lamaa ra'at qurayshun qurayshi markii ay aragtay ana rasuula sala allahu alayh wasalam rasuulkii asbaxa inuu ahaaday casiizan mid sharaf badan oo muxtaraman la ixtiraamayo imtanacuu waxay joojiyeen can adaahu dhibaatadii ay ku hayeen wa aqbaluu calaa asxaabihi saxaabadii siday kula jeetadeen biliidaai dhibaatadii biliidaa'i dhibaatadii walaa siyamaa gaar ahaan waxay si gaara u beegsadeen almustadcafiina kuwii jilicda sanaa aladiina kuwaasoo laa naasira lahum cidu gaarta ama cidu hidisa aan lahayn fa akhadat waxay bilowday kullu qabiilatin qabiilo kasta tucadibu inay ciqaabto man aslama minha ciddii islaamtay iyada ka ah oo ay ku ciqaabta bilxabsi xadhig wadarbi garaacid waljuuci gaajaysiin walcatashi iyo haraadin yani inay haraad ku jiraan xataa saara ilaa iyo uu noqday alwaaxidu minhum ragga qaarkoodoo raggaa ka mid laa yastaiicu midaan awoodaynin aljuluusa fadhi yani ciqaabtan la mariyey ayaa xataa ay fadhiisan karan ragga qaarkood oo walaa yadri aanu garanayn maa yaquulu waxa uu leeyahay yani hadalla isdhaafa iyo hadallada qaarkoodu markay kasoo baxayaan aanu dareemaynba min shidat alcadaab ciqaabka iyo cadaabka dareen lagu haya awgeed wa miman cudibuu raggaa la ciqaabay waxa ka mid ah bilaalun bilaal baa ka ah wa camaaru bnu yaasirin baa ka mid ah wa akhuuhu walaalkiibaa ka mid ah wa abuuhu aabbihii baa ka ah wa ummuhu iyo wa khabaab ibn اlrat waxaa kaloo ka mid aha khabaab bin اlrat as'ila mata imtanacat qurayshun can idaai rasuuli sala allahu alay wasalam goormaa qorayshi ay joojisay dhibaatadii rasuulka ay ku hayeen calaa man aqbaluu yay kula jeetadeen biiidaaihim dhibaatadoodii cidday ula tegeen waa ayo kayfa kaanuu yu'duunahum qaabkii ayay saxaabada u dhibaatayn jireen gaaladu udkur lii bal waxaad ii sheegtaa ashhara man cudibuu dadkaa la ciqaabay ee saxaabada ka midka ahaa kuwoodii ugu caansanaa qaarkood sheeg alkhulaasa lamaa qawiya rasuulu sala allahu alayh wasalam rasuulku markii uu xoogaystay ee ay arkeen dee adeerkiina inuu difaacayo bada-at quraysh waxay bilowday fii iidaa'i asxaabihi saxaabadii inay dhibaateeyaan wa khaasatan gaar ahaan waxay si gaara ah u beegsadeen almustadcafiina raggii jirecda sanaa ka bilaalin وcmaar بن yaasiri radي الlaه عanهma hada وبالlahi towفiq slى اllهma عlى نaبيina mحamedi وعlى آliه وصaحبه وsلم